بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشركين سقال إيا الصدناد كتابك لب الأصول وحين كبلا بين مخصصات قيبتا منفصل كعبين كبلا بين ومنفصل مد منفصل أوي ومخصص عام كهراء خصيصية oo munfasil ah munfasil waxaa lagu garanayaa marka mutasilka hore la fahmo isna waa la fahmaya mutasilku wuxuu ahaa ka aan dalaalada la istiqlaalin munfasilkuna waa ka dalaalada la istiqlaale ee ay dhici karto xataa inuuna lafdiba ahayn caqli buu iska noqon karaa wa munfasilun waa mid munfasila maa yastaqilu binafsihi ayaa la waxa naftiisa la goonin noqon kara oo min lafdin lafdiya ah ow hayrihi ama lafdi hayrkii ah fayajuusu waxa bannaan fil asaxi qowlka sixada badan dhexdiisa waxa bannaan atakhsiisu in cumuumka hore la khasiso bilcaqli caqli lagu khasiso cumuumka ayaa caqli lagu khasisi caqligu isagoo kaashanaya mushaahado iyo aduu biwaasitati alxis ayuu kaashanayaa oo mushaahadadu ay ka mid tahay waaba aayadda qur'aanka ah ee rabbi uu ku leeyahay tudammiru kulla shayin biamri rabbihaa shay kaste way tirtiraysay dabayshii ree caad lagu halaagay kulla shayin biamri rabbihaa rabbigeed amarkeed bayna ku tirtiraysay waxaa la arkay ree caad halkay degayeen kii ay buurihii caadi u dhisan yihiin dhulkiina uu dhisan yahay samaawaadkiina ay dhisan yihiin haddaba tudammiru kulla shay baa le kulla shay shay kasta way tirtiraysay oo cirka mayada tirtirto dhulka tirtirto oo buuraha tirtirtay waxa la ogaaday caqliga ayaa khasisaya oo caqliga ayaa lagu khasisay oo isagoo waaqica iyo mushaahadada kaashanaya ayaa la ogaaday samadii iyo dabayshaas iyo cirkiina inayna burburin oo loo jeedo un kulla shay cumuumkaa ah, ree caadiya wixii xidhiidhka la lahaa waa iyaga eh, rag iyo dumar iyo caruur iyo maalkoogii ayay baabi'isay waxaa dhici karta caqligu inuu khasiso kii oo aan kaashanayninba xiska iyo iyo mushaahadada toona sida aayadda qur'aanka ah, rabbi uu u yidhi khaaliqu kulli shayin ilaahay waa khaaliqu kulli shayin shay kasta kii abuurayey oo ilaahay markuu wax kasta abuuray talo isaguma isagaa is abuuray ila khaaliqu kulli shay bal shay kasta uu abuuray isaguma isagaa is abuuray maya ilaahay isma abuurin oo ilaahay baa is abuuray ma odhan karaysid fayajuuzu waxa bannaan fil asaxi qowlka sixada badan atakhsiisu khasisid caamka la khasiso bilcaqli caqliga lagu khasiso wa takhsiisulkitaabi baa bannaan in kitaabka la khasiso bihi isla kitaabka un in lagu khasiso waa kitaabkoo kitaabka un lagu khasisayo iyaduna way iska bannaan tahay qur'aan qur'aan khasisaya waxaba ka mid a aayaddii qur'aanka ahayd ee rabbi uu ku yidhi walmudallaqaatu hablaha la dalaaqaa yatarabasna way suganayaan bianfusihinna nafahooga ثلاثة قروء صدح ظهري أما صدح عندي وحا آيادا لغو خصيصي والمطلقات جمع الوطبو أهاي وأولاة الأحمال كو أورك أصاحيبك أوررك أصاحيبك أجلهن أجشود أن يضعن حملهن قبل أورك له إني أو إنتي نليساي عدديد النقن أيو ربي آيادا كلكو شيغي آيات كلا أيا عموم كيهو رخصيصي ربي كيري يا أيها الذين آمنوا واركوا إيمانك لهو إذا نكحتم مركات قورستين almu'minaati hablaha mu'minaadka ah uma dallaqtumuuhunna haddana ad dalaaqdiin min qabli an tamasuuhunna idinkoon taabanin famaa lakum idinkuma aha calayhinna hablaha dushooda min ciddatin ciddo tactaduunaha aad tirsanaysiin idinkuma aha baa la yidhi cumuumkii aayadda aayad baa khasistay wa takhsiisulkitaabi bihi buu ina yidhi waa kitaab kitaab aayad aayad khasisaysaa way bannaan tahay wayna dhacday wasunati wayajuusu waxa kaloo bannaan takhsiisu sunnati sunnada in la khasiso waa axaadiidta rasuulka eh ficil iyo qowlkay dooniba ha noqotee bihaa isla sunnadii un in lagu khasiso waa sunno sunno lagu khasisaya way bannaan tahay ragga qaar baa qaba ma bannaano oo sunnadu isma sharaxdo isma khasisto ilain aayad qur'aana ayuu rabbi ku yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wanazalnaa waanu soo dejinay calayka dushaada alkitaaba kitaabka tibyaanan likulli shayin shay kasta isagoo bayaaminaya bayaaminayo caddaynaya waxay leeyihiin kolkaa wax kaste oo la soo dejiyo qur'aanka ayaa lagu bayaamiyey ee sunnadu ma bayaaminayso kolkaa sidaa darteed waxay leeyihiin ma banaano sunno sunno bayaaminaysa inay jirto qur'aanka wax kasta bayaamiyey qolaale xataa sunno sunno bayaaminaysa sunnadu qur'aanku bay bayaamisaabay qolana leeyihiin oo ilaahay baa aayad kale ku yidhi wa anzalnaa ilayka dikra qur'aan baanu kugu soo dejinay litubayina linnaas si aad dadka ugu bayaamiso maa nuzila ilayhim wixii loo soo dejiyey waad aragtaa sunnada eh, shaqadeedu waa inay qur'aanka bayaamiso bay leeyihiin aayaddaasaan ka qaadanaynaa sunno sunna bayaaminaysa maanaan arag bay yidhaahdeen waana waaqic weyna jirtaa waana qowlka asaxa ah waxaa lagu gartay inay jirto xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ku qornaa oo lagu bayaamiyey isla xadiidkii kale bukhaariga ku qornaa rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi fii maa saqati samaau alcushru fii maa kii waxa ku sugan saqati samaau samadu ay waraabisay alcushru meel tobnaad fii ma maadaasi waa min siyaqi lcumuum waa ismi ismi mawsuul wax kastoo samadu ay waraabiso inta toban loo qaybiyo ayaa qayb cushura la bixinaya laakiin xadiidka maada cumuum baa ku jira ama nisaab ha gaadho ama nisaab yuuna gaadhin lama kala qaadayo fii ma saqati samaau alcushru xadiidkaa bukhaariga iyo muslimka isla xadiid kalaa jiro oo bukhaariga ku qoran oo odhanaya laysa ma aha fii ma ka duuna khamsati awsuqin kii ka yar sadaqatun sadaqa laguma leh shan wusqi wixii ka yar sadaqa laguma le bal hadda lixdan ku dhufo shan imisay noqonaysaa lixdan haddaan shan ku dhufanno lixdan haddaynu shan ku dhufanno waa imisa saddex boqol oo saac weeyi saddex boqol oo saac bal ka warrama saddexdaa boqol haddana saddexda boqol waxaad kusii dhufataa kiilahaan doonayna inaan ogaane saddexda boqol labiyo bar haddana kusii dhufo inta kiilo ee sadaqada xadiidku uu tilmaamaya ayaan doonaynaa inaan ogaano isla xadiidka saddex boqol oo saac waxaad ku dhufataa labiya badh ku dhufo toddoba boqol iyo konton sow ma aha toddoba boqol iyo konton kiilo wixii ka yar sadaqa laguma leh raashinka agu markuu toddoba boqol iyo konton walow ragga qaarkood ay saddex saddex saacba ka dhigayaan saddex kiilooba ka dhigayaan saaca toddoba boqol iyo konton wax ka hooseeyo sadaqa laga bixinayaa ma jirto ayuu xadiidkaasina yidhi waad aragtaa way iskhasiseen waa laba xadiid oo iskhasisay weeyi fii maakii waxaa ku sugnaaday saqati samaau samadu ay waraabisay alcushru meel tobnaad ayaa ku sugnaaday xadiidka kalena wuxuu yidhi laysa ma aha fii maaka duuna khamsati awsuqin shan wusqi shan ratirar waxa ka yar sadaqatun sadaqa laguma le <coughs> wa sunnati biha wa kullun mid kaste wa kullin bay ahayd wa kullin mid kaste wayajuusu waxa bannaan fil asaxi baa loo soo qadarayaa qowlka asaxa ah takhsiisu kullin mid kasta in la khasiso wa kullin ay takhsiisu kullin mid kaste khasisidiibaa waa qur'aanka iyo sunnada bilaakhari ka kale ayaa lagu khasisaya ka kale ayaa lagu khasisaya waxaad arkaysaa aayad caam ah oo xadiis oo khasisay baad arkaysaa waxaa lagu garanayaaba aayadda caamka ah ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wuxuu rabbi ku leeyahay subxaanahu wa tacaala yuusiikum allaahu fii awlaadikum caruurtiinna ayuu ilaahay idiin dardaarmayaa buu leeyahay inuu sidaa dhaxalkoogu noqdo awlaad waa jamac loo idaafeeyey macrifo cumuum buu keenayaa waxay ka dhigan tahay haddaba ilmahaagu hadduu gaal yahay iyo hadduu muslim yahayba uu ku dhaxli sida aayadda ku qoran ilmahaagu hadduu gaal iyo muslim yahayba uu ku dhaxli xadiidkii maxaa meesha ka saaray bukhaariga iyo muslimka ku qornaa laa yariu lmuslimu alkaafira laa yariu ma dhaxlayo almuslimu muslimku alkaafira gaal walalkaafiru gaalkuna ma dhaxlayo almuslima muslimka kolkaa ninku hadduu ilmahaagu hadduu gaal yahay adiguna ad muslim tahay dee yuusiikum allahu fii awlaadikum cumuumka ku jira xadiidkan saxiixaynka ayaa khasisay waa xadiid markaa aayaddii khasisaya cumuumkeega cagsiguna waa jiraayo xadiid caam ah oo aayadi ay khasisayso ayaa jira waxaa ku xadiidkii muslimku wuxuu ahaa albikru qofka bikriga ee dhallinyarta ah oo bilbikri dhallinyar kale u tegey dhallinyar dhallinyar u tegey haddii laba dhallinyar ihi ay kala zinaystaan waa jaldu mi'ati boqol jeedal boqol dhalinyar dhalinyar u tegay waa boqol jeedal boqol jeedal baa lagu dhufanaya dhalinyartu hadday dhalinyar tagto waxay ka dhigan tahay oo xadiidka cumuumkiisa soo gelaya ama addoommo ha noqdaan dhalinyartaa isku tagtay ama xor ha isla ahaadaan ama midino addoon ha ahaada ka kalena xor ha noqdo cumuum baa ku jira qof dhallinyar ah waxa dhallinyartana looga jeedaa qof waxa weeye aan reer soo marin oo oori xalaal ah ama nin xalaala aan soo marin ka ayaa looga jeedaa mar haddii boqol jeedal xadiidkaa muslimku uu qorayo aayad buu rabbi ku yidhi facalayhinna hablaha addoommada ah waxa dushooda ah nisfu maa cala almuxsanaat hablaha muxsanaadka ah intii laga rabay nuskood oo min alcadaabi cadaaba waxay ka dhigan tahay gabadhu hadday addoon tahay ta xorta ah maadaama boqol lagu leeyahay boqolka nuskeed baa lagu yeelanayaa oo imise ah boqolka nuskii oo kontona ah. haddaba aayaddaasi facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaat waxay inoo taksiisisay xadiidka muslimka ee albikru bilbikri ilin waa mufrad al lagu tacriifiyey e cumuumkii ku jiray ee addoon iyo xorba jaldu mi'atin lahaa ayay aayaddu ina tidhi may kuwa addoommada ah konton baa laga rabaa waa aayaddii oo takhsiisinaysa iyo xadiidkii takhsiisinaysa وبالقياس قياس ayaa lagu khasisay lagu takhsiisin بالقياس waxay ka dhigan tahay wayajuuzu fi الاصح takhsiisu kulli min الkitaabi وسنة بالقياس aayadii baa lagu khasisayaa ayaa ayaa qiyaas lagu khasisi sunnadii rasuulkana waxaa lagu khasisayaa qiyaas baa lagu khasisi labadaba waa la arkayaa waxaa ka mid a aayadda oo qiyaas lagu khasisayo aayaddii rabbi uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala azaaniyatu gabadha zinaysata iyo wazaanii ninka zinaysta labadoodaba dee boqol jeedal ha lagu dhufto azaaniyatu wazaanii azaaniyatu wazaanii waa mufrad alwato oo min min alfaad alcumuum bay ku jirtaa maadaama haddaba zaaniga iyo zaaniyaddaba xor iyo addoommo aayaddu ayna u kala qaadin boqol jeedalna lagu dhufanayo isla zaaniyadda markaynu eegno aayad baa khasistay oo aayad baa tidhi facalayhina nisu maa cala almuxsanaat min alcadaab kolka waa aayad aayad khasisaysa aayad isla aayad khasisaysa weeyi markaynu sidaa u eegno labada aayadood hadda aayaddan facalayhina haddaan xadiiskii u eegi lahayn albikru bilbikri waa aayad xadiid khasisaysa inuu nidhi haddii aayadan azaniyatu wazani loo eegana waa aayad aayad khasisaysa xaggay ka khasisaysa xagga addoonta gabadha addoonta ah ayay ka khasisaysaayo azaniyatuda hore mutlaqa ku jira facalayhinadana khasistay oo zaaniyadaasi hadday addoon tahay konton baa lagu dhufana boqol lagu dhufan maayo inaguna qiyaas baynu nidhi wuu khasisayaaye xagga azanida ninka ah azanida ninka ah xor iyo addoonba kuu yahay boqol ha lagu dhuftay aayaddaa hore tidhi aayaddan kalena qiyaas baynu ka qaadanaynaa kol haddii addoontii konton la yidhi oo aayaddani ay caddaysay facalayhinna ay addoonta caddaysay dee addoonka aynu uga qiyaasanno oo wasaanidii boqolka ahaa ee addoonka lagu dhufan lahaa konton aynu uga dhigno ilan addoontii bay aayaddani sheegtay kontone waa qiyaas marka haddaba labada aayadood azaaniyatuda haddii la eego darafkeega aayad aayad khasisaysa weeye wazaanida haddii la eego cumuumka ku jirana waa qiyaas aayad khasisaya weeye qiyaas aayad khasisaya ayuu noqonayaa kaasina sidoo kale sunnada rasuulka ayaa la khasisiyo lagu khasisayaa iyadana sidaynu ognahay qiyaaska lagu khasisaya taa ayuu yidhi oo wabilqiyaasi qiyaas ayaa lagu khasisi labadoodaba aayadda iyo xadiidkaba sunna ayaa lagu qiyaas baa lagu khasisaya wabidaliililkhiaabina waa lagu khasisi daliilulkhiaab daliilulkhiaabka waxaa loo yaqaanaa mafhuumulmukhaalafadii halkii mafhuumulmukhaalafada aan ku soo dhigannay sharaxa haddaad eegtiin in daliilulkhitaab lagu magacaabo ama jamculjawaamica oo kale waa lagu qorayaa mafhuumulmukhaalafo iyo daliilulkhitaab waa isku mid daliilkhitaab aayad baa la khasisayaa oo mafhuumulmukhaalafo lagu khasisaya ama xadiis baa la khasisayaa oo mafhuumulmukhaalafo lagu khasisaya bal haddaba aynu eegno xadiis mafhuumulmukhaalafo lagu khasisayo xadiis waxaynu soo qaadanaynaa xadiis ibnu maajah uu warinayo waxaa rasuulka ka sugan inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almaau biyaha laa yunajisuhu ma nijaasaynayo shay-un shayna ma nijaasaynayo ilaa maaka kalaba ka xoog badnaada calaa riixihi urtiisa kaka xoog badnaada wa dacmihi dhadhankiisa kaka xoog badnaada mooyaane wa lownihi midabkiisa kaka xoog badnaada biyaha halkaa ku jira wax nijaasayn karo oo ku dhacaa ma jiro ilaa wax urtiisa ka xoog badnaadaa inuu jiro mooyaane oo ay uraan markaa ama dhadhankiisa ka xoog badnaadaa inuu jiro mooyaane ama midabkiisa ka xoog badnaadaa inuu jiro mooyaane saddexdaaba halkaa waxaynu ku haynaa haddii biyihii saddexdaa dhinac mid ahaan looga xoog badnaado inay biyihii nijaasoobi haddii aan looga xoog badnaanna inayna nijaasoobaynin kolkaa xadiidkaa ibnu maajaha ku qoran wuxuu bayaamiyey biyo urtoodu doorsoontay inay nijaas yihiin badni iyo yari midna kuma qaydin waxaa kaluu bayaamiyey biyo midabkoogu doorsoomo nijaaso uu ku doorsoomay inay nijaasoobayaan biyo dhadhanku doorsoomayna inay nijaasoobayaan ayuu caddeeyey isla xadiis kale ayaa jira oo ibnu maajahu uu wariyey rasuulkuna uu ku yidhi idaa balaqa almaau biyuhu markay gaadhaan qollatayni laba jalxadood laba qollatayn markay gaadhaan lam yaxmil ma xambaaraan alkhabafa qashinka ma xambaaraan iyo nijaasada adkaysi bay leeyihiin iyo awood oo biyuhu hadday qollataynba gaadhaan nijaasada way u dulqaadanayaan way adkaysanayaan haddaba waxaa la yidhi xadiidkan idaa balaqa almaau qollatayn biyuu hadday qollatayn gaadhaan nijaasada ma qaataan eeg manduuqiibaa sidana mafhuumulmukhaalafadu waa maxay biyuhu hadday qollatayn gaadhi waayaan biyuhu hadday qollatayn gaadhi waayaan oo nijaasa ay ku dhacdo iyagoon urta ka doorsoomin oon midabka ka doorsoomin oon meel laba ka doorsoomin bay nijaasoobayaan eeg idaa balaqa almaau qollatayn buu rasuulku yidhi haddaba hadday biyuhu qollatayn gaadhi waayaan cumuumkii xadiidka hore ee alma laa yunajisuhu shayun alma waa mufrad alwata kolkaa biyaha shaybanima nijaaseeyadii hore mafhuumulmukhaalafada xadiidkan dambe laga qaatay ayaa lagu khasisaya kolkaa waa xadiid mafhuumulmukhaalafa lagu khasisay wayejuusu waxa kaloo bannaan takhsiis baa bannaan bilfaxwa faxwo lagu khasiso ereyga faxwaha ana haddii qaybtii mafhuumka aan dib ugu noqonno waa mafhuumulmuwaafaqada qayb mafhuumulmuwaafaqada ka tirsan ayaa faxwo la odhan jiray haddana iminka mafhuumulmuwaafaqada ayaa si guud faxwo loo yidhaahdaa mafhuumulmuwaafaqa waa lagu khasisayaayo waynu arkaynaa maxaa ka mid a xadiidu abi daa'uud ayaynu soo qaadan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam layulwaajidi ninka helaya meermeerintiisu yuxillu wuxuu xalaal ka dhigaa cirdahu sharaftiisa wa cuquubatahu iyo cuquubayntiisa ninku maalqabeen hadduu yahay oo dayn ku yeelato uu haddana berri iyo maanta ka dhammaan waayo iyo saa dambe ayuu ka dhammaan waayey saacadda soo socota ayuu ka dhammaan waayey dibdhigaa iyo meermeerintaasi waxay xalaal kaaga dhigaysaa sharaftiisa inaad meel kaga dhacdo oo tidaa waa gacantii go'day iyo ninkaasi nin wax la amaahiyo maaha iyo waa waa nin qara waa inaad afka u kala qaado oo ninkaa aad wax ku sheegto ayaa kolkaa ayaa xalaal noqonaysa wacuquubatahu waa saasoo kale iisoo xidha inaad tidhaahdaana ninka deyn baan ku leeyahay ilayn iima waayine iisoo xidha inaad tidhaahdaana xalaal bay kuu noqonaysaa waa ninku hadduu waajid yahay haddaba layulwaajidi alwaajid waa nin helaya caan baa ku jira waa mufrad alwata cumuum baa ku jiro oo ninkaa waajidkiihi ama adeerkaa ha ahaado ama aabbaha ha ahaado ama inankaagii ha ahaado ama macalinkaagii ha ahaado layul waajidi qofka waajid ah ee kuu helaya daynkaagii ee haddana ku meermeerinayaa yuxilu wuxuu xalaal ka dhigayaa meermeerintaasi cirdahu sharaftiisa in lagu tunto wa cuquubatahu iyo in la cuquubeeyo lasoo xidho intaba xalaal bay kaaga dhigaysaa laakiin inaad disho maaha hadda xadiidkaa inagoo intaa u hayna oo xadiidkaa arkayna alwaajid inuu cumuum ku jiro unbaa aayadan la eegay mafhuumulmuwaafaqada ku jirta ilaahay baa yidhi falaa taqul lahumaa labada waalid aabbaha iyo hooyada ha ku odhan ufin uf ha ku odhan wax dhiba ha u geysan kolkaa uf maadaamoo la diiday waxyaabihii la nooca ahaa ufta ee dhibka ahaa in aabbaha iyo hooyada la garaaco iyo in aabbaha iyo hooyada afka loo kala qaadoo la caayo iyo in aabbihi iyo hooyada la xidho dee waa min baabi owlaa ilmahoogu ma dhibi karo haddaba kol haddii mafhuumulmuwaafaqo ay jirto waalidka inaan la dhibayn hadduu waalidkaa lacag kaa amaahdo waalidkaa ayaa lacag ka amaaday ku yidhi waan kuu soo celinaya lacagtaa isii aabbiyo hooyo kuu dooni ha noqdee lagama yaabo in laguu soo xidho xadiiskii ahaa layun waajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatahu cumuumkii ku jiray mafhuumulmukaafaqada aayaddan ayaynu ku khasisnay falaa taqul lahu lahumaa uffin war waalidka uf laguma odhanayne oo ilaahay baa kuu diiday inaad uf ku tidhaahdee ma lagu iisoo xidha miyaad odhan kartaa haddaba ma odhan karaysid iisoo xidha waad iska adkaysanaysaayo dee adig iyo maalkiisaba aabbahaba iskale baa la yidhi ninkii lagu yidhiye eh, hadduu ku siiyana arag hadduuna ku siininna ma aabbahaba dayn dhaban ood qaan dhabani ood odhan lacag intaa leeg baan kugu lahaa waa maya halkaasaad kaga gaabsanaysaa wal qowlka asaxihi waxaa weeye anna cadfalcaami caamka oo la cadfo calalkhaasi khaaska lagu cadfaa ma keenayo laa yukhasis takhsiis ma keeno eeg waxay khabarku waa laa yukhasis xagga dambe taalla wal asaxu asaxu waxa weeye anna cadfal caami caam cadafkii calal khaasi khaas lagu cadfo wa rujuuca damiirin damiir u soo noqda ilaa bacdin caamka barhkii u soo noqda wa madhaba raawi raawiga madhabkiisa oo xadiisku wariyey khilaafa wa dikra bacdi afraadi afraadilcaami caamka afraadiisa qayb ka mida ah oo gaar loo sheegaa laa yukhasisu intaasoo dhani takhsiis maaha waxba ma khasisaan laa yukhasisudaasaa khabar u wada taal muxuu ku yidhi sheekhu haddii cadfu caamin calaa khaas aad aragto shay khaas ahaabaad caam ku cadaftay khaas kaa horeeyo caamkaa dambeeya cagsiguna wuu jiraa oo waa maxay waa cadfu khaasin calaa caam haddaad aragto cadfu khaasin calaa caam labadaa midina midka kale ma takhsiisinayo mid midka kale takhsiisiyaa ma jiro isma takhsiisiyaan walasaxu anna cadfa alcaam caamka oo la cadfo cala alkhaas lagu cadfaa laa yukhasisu وعطف الخاص على العامنا لا يخصص اسم تخصيصيان او maxaa kamida xadiis abi daa'uud uu wariyay iyo geyrkii ayaa jira waxa sugan rasuulku inuu yiri sallallahu alayhi wasallam laa yuqtalu ladili maayo muslimun qof muslima bikaafirin gaal loo dili maayo bisababi kaafirin muslimku weligii nin muslima inta la dilo gaal uu wax u geystay ha loo dilo la odhan maayo marnaba haddaba ninka aan la dilaynin waa kee sida xadiidkan abi daa'uudka ku qoran waa laa yuqtalu muslimu qof muslima in la dilo ayay diintu diiday oo aya sababtii loo dilo bikaafirin labaduba haddaba waa nakira fii siyaaqi nafyi waa tufiidu lcumuum laa yuqtalu muslimun wax muslima oo la dilayaa ma jiro muslimkaasi kuu dooni ha noqdo ama muslim caqli badan ha noqdo ama ku nacasa ha noqdo ama muslim caalima ha noqdo ama muslim jaahila ha noqdo ama muslim caabida ha noqdo ama muslim faasiqa ha noqdo laa yuqtalu muslimun bikaafirin bisababi kaafirin kaafirkaa laftiisu waa caam gaal oo dhan ama xarbi ha noqdo ama dimi ha noqdo ama mucaahad ha noqdo ama musta'man ha noqdo gaal oo dhan muslim looma dilayo xadiidkaa cumuum baa ku jira sow cumuum ma aha e, khaas baa lagu soo cadfay waxaa la yidhi uun walaaduu cahdin gaal mucaahad ah oo cahdi iyo ballan ay idiin dhaxayso la dili maayo fii cahdihi cahdigiisa dhexdiisa dee bikaafir dee loo dili maayo un baa la yidhi maxay maxaynu bikaafirin talow walaadu cahdin fii cahdihi dee bikaafirin loo dili maayo haddaba bikaafirinkaa isna cumuum ma ka dhigaa ama takhsiis ma ka dhigaayo waxaa la ogaaday walaaduu cahdin gaal mucaahada la dili maayo fii cahdi intuu cahdi kugula jiro bikaafirin loo dili maayo kaafirka aan loo dilayn waa ka xarbiga ah kaafirkan dambe mucaahadka aan loo dilaynin waa xarbiga culimmadu waxay ku ijmaaceen ninka laakiin haddii uuna xarbi aheen haddii uu mucaahadku dilo mucaahad kale waa loo dilayaa haddaba bikaafirinka aan mucaahadka loo dilayni waa khaas oo xarbi buu ku khaasan yahay maxaa lagu khasisay gaal xarbiya baa lagu khasisay sow xarbi laguma khasisin haddaba muslimkana ma nidhaahnaa cumuumkiisii hore laa yuqtalu muslimun bikaafirin xarbi ma ku qaydnaa bikaafirin xarbiyin oo ilan cadfu khaasin calaa caam weeyaane khaaskaa dambe lasoo cadfay caamkii ayuu khasisayaa oo kaafirkiibuu xarbinimo ku khasisayaa ma nidhaahnaa maya qowlka asaxa ah waxba arrinkaasi ma imanayo ma khasisayo weeyaan walasaxu qowlka asaxa ah anna cadfalcaami caamka cadafkiisa cala alkhaasi khaaska lagu cadfo iyo cagsigiiba laa yukhasisu wey wax takhsiisa ma keenaan wa rujuuca damiirin walasaxu asaxu waxa weeye ana rujuuca damiirin damiirka noqoshadiisa ilaa bacdin qaar uu u noqdaa laa yukhasisu isna ma khasisayo masaladanina waa maxay talow warujuuca damiirin ilaa bacdin muxuu uga jeedaa waxaa jira nas iyo aayad uu ku jiro lafdi caamihi lafdigii caamka ahaa ee wax in yar iyo in badanba iyo wax fog iyo wax kaleba lagu xambaarayey caamka ahaa unbaa xagga dambe damiir loo soo celiyey damiirkii unbaa la arkay inuuna caamkii ku wada dhacaynina caamka afraadda qayb ka mida un inuu ku dhacayo dee damiirkaa soo noqday lafdiga caamkaa usoo noqday ee haddana lafdiga caamkaa caamnimo aan ugu dhacayninee qayb ka a uun ku dhacayaa ma nidhaahnaa caamkii buu khasisay maya buu ku yidhi ma khasisayo caamkii ma khasisayo lafdi caama ayaa la sheegayaa lafdigii caamka ahaabaa damiir xagga dambe laga daba keenaya damiirkiibaa usoo noqonaya caamka laakiin caamnimadii uguma soo noqonayee caamka afraadiisa qayb ka a isagoo abuu usoo noqonaya wuu khasisayaa cawdu damiirkaasi ma nidhaahna maya oo maxaa tusaale u ah aayaddii qur'aanka ayadee rabbi uu ku lahaa walmudallaqaatu dumarka la furaa yatarabasna way suganayaan bianfusihinna nafahooga alaaata quruu'in saddex maydhi dumarka haddii la furo ilaa saddex duhri intay ka gaadhayaan rag lama hadli karaan oo ma sheeko tegi karaan baa la yidhi sheekadu ama tu toos toosa ha ahaato ama tu dadban ha ahaato ama tu eh, facebook iyo iyo email ha ahaato ama wax kale ha noqotee gabadha haddii la dalaaqo intay ciddada ka baxayso ma sheeko tegi karto hadday sheeko tagtana cuquubu ilaahay ku bal u fiirsada cuquubo ayuu ilaahay sudhaa kolka waxa weye gabadhani waxaan xalaal u ahayn ayay ku kacday arrinkaasay ku kacday way dhacda adduunyada in badan in lagaga jaro haddii adduunyada cuquubadaasi ay ku dhici weydana waa wax aakhiro sugaya ilaahay waa iska cafin karaa haddaba walmuطallaqaatudaasi waa jamac alwatee miyuuna ahayn min alfaad اlcumuum jamcu hadduu al qaato muxuu ahaan jiray culimo jamc alwata bal ka sheekeeya wاlmudalaqaat waa jamc alwata min alfaad اcumuum waxaa soo gelaya gabadha baa'inada ah ee saddexda jeer la furay laba jeer hore lasoo furay waa markii saddexaad waa baa'ino iyo gabadha rajciyada ah ee mar qura la furay iyo ta rajciyada ah ee maxaanku idhahdaa markii labaad hadda ay u tahay ta markii koowaad la furay iyo ta markii labaad la furay iyo ta markii saddexaad ay hadda tahay walmudallaqaatu dalaaqani saddexduba waxay isla soo gelayaan aayaddaa oo lafdiga cumuumkiisaa keensanaya walmudallaqaatu kuwa la dalaaqay ama markii koowaad baa la dalaaqay ama markii labaad baa la dalaaqay ama markii saddexaad baa la dalaaqay saddexduba maynay isla soo gelayn walmudallaqaatu way isla soo gelayaan yatarabasna bianfusihinna alaaata quru xagga dambe uunbuu rabbi ku yidhi wa bucuulatuhunna dumarkaa furay raggii furaybaa axaqu ku xaq badan biradihiinna in loo celiyo gabadha haddii nin la siinayo nin loo celinayo kii dalaaqay baa ku xaq badan buu ilaahay yidhi haddaba wa bucuulatuhunna damiirkaasi mudallaqaadkiibuu u noqonaya gabadha ninkeega loo celin karaa waa ayo saddexdii waa ayo waa ta marka koowaad la furay iyo ta marka labaad markani ay u tahay rajciyaa laysku yidhaahdaa baa'inada ta markii saddexaad la dalaaqay miyay wa bucuulatuhunna axaqu biradihiinna tahay oo yaa u celin karaba ilaa inuu nin kale guursado way is-arkaan oo haddana uu furo oo haddana ciddadii ay ka baxdo shuruudihii la marin jiray mooyaane miyay u bannaan tahay inay inay ninkii ku noqoto lagu celiyo uma bannaana haddaba wa bucuulatuhunna damiirkaasi cumuumkii walmudallaqaad buu u noqonayaa isagoon caamkii ahayne afraadda bedhkeed ah oo rijciyadii ah ayuu u noqonayaa haddaba ma khasisayo buu ku yidhi walasaxu qowlka asaxa ah ana rujuuca damiirin damiirka noqodkiisa ilaa bacdin caamka afraadiisa qayb ka mida uu u noqdaa laa yukhasis wax takhsiisa ma keenayo buu ku yidhi wa madhaba raawi raawiga madhabkiisuna walasaxu qowlka asaxa ah anna madhaba raawi ka raawiga ee warinaya lilcaami caamka madhabkiisa bikhilaafi caamka si khilaafsan uu ku camal falayna laa yukhasisu ma khasisayo walow raawigu saxaabiba ha noqdo waxa weeye xadiid caama baynu aragnay xadiidkii caamka ahaa nin baa warinaya raawigii warinayey unbaa xadiidka caamka ah sidii ku qornay si aan ahayn la arkay isagoo madhabkiisu uu yahay xadiidkan ah uu raawigu wariyey sidii cumuumku uu keenayey si aan ahayn buu madhabkiisii ka dhigay maxaa la samaynayaa madhabkaasi ma khasisayaa cumuumka mayma khasisayee inagu madhabkiisa raaci mayne xadiidka uu wariyey cumuumkiisa aynu raacaynaa asaxu waa sidaas buu ku yidhi sheekhu waxaa loo daliishaday xadiid bukhaariga ku qoran oo ibnu cabbaas uu wariyey radia allaahu tacaala canhu waxaa rasuulka ka sugan inuu yidhi man bedela diinahu diintiisa ka bedela faqtuluuhu dila qofku hadduu murtad noqdo maxaa laga yeelayaa waa murtad maxaa laga yeelaya waa qof diintiisii bedelay oo murtada weeye maxaa laga yeelayaa qoortaa loo dheeraynaya waa la dilaya man bedela diinahu diintiisa ka bedela faqtuluuhu dila ka bedela dila buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam haddaba ereyga man ihi miyuuna min alfaadi alcumuum ahayn alfaadii cumuumka ayuu ku jiray man ama ha ahaada nin ama ha ahaada gabadh ama ha ahaada qof weyn ama ha ahaada qof yar ama ha ahaada qani ama ha ahaada faqiir ama yurub ha ku noolaado ama afrika ha ku noolaado ama eshiya ha ku noolaado man bedela diinahu faqtuluuhu ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhu isagaa xadiidkaa wariyey waxaa kaloo ibnu cabaas hadday sugan tahay culimada qaar baa shaki geliyey inuu eh, warkani ka sugan yahe ibnu cabaas ayaa haddana la arkay isagoo le gabadhu hadday murtado noqoto la dili maayo gabadha murtadada a ah la dili maayo buu yidhi almar'a ida irtadat can alislaam falaa yuqtal saasaa ibnu cabaas laga wariyey waa hadday sugan tahay haddaba xadiiskii caamka ahaa muxuu ahaa man bedela diinahu faqtuluu qofka diintiisa bedela dila bay ahayd nin iyo iyo gabadh dooni ha noqdo ibnu cabaasna wuxuu ku tegey gabadha diinteeda bedesho lama dilaye ninkunbuu xadiidkani quseeya kolka yaa iskhilaafay xadiidkii ibnu cabaas wariyey cumuumkiisii iyo madhabkii ibnu cabaas haddaba madhabkiisu xadiidka muu khasisaya mayma khasisayo xadiidka cumuumkiisun baynu inagu haysanaynaa wa hadday sugan tahay baa la yidhi ibnu cabaas inayna ka sugnayn baaba dhici karta bay ragga qaarkoodna yidhaahdeen wa madhabo raawi raawiga madhabkiisuna waxba ma khasiso oo madhabka raawiga ayaa cumuumka ii khasisaya odhan wadikra bacdi afraadilcaami caamka afraaddiisa bedhkeed xusideeduna laa yukhasis laa yukhasis taasaa khabar u wadahayd dhammaan walasaxu asaxu waxa weeye anna dikra bacdi afraadilcaami caamka afraaddiisa bedhkeed sheegidda la sheegaa oo nas kale lagu sheegaa laa yukhasisu ma khasisayo laa yukhasisu waxa weeye nas caama ayaa soo arooray naskii caamka ahaa afraaddii uu koobsaday qayb ka mid a ayaa nas kale ku soo aroortay xukunkuna isku si unbuu u wada socdaa oo naskaa caamkiina caamka ah xukun unbuu ku sheegayaa naskan khaaskee afraadda gaarka ah soo warinayaana afraaddan gaarka ah isla xukunkii caamkaa ah ku lamida unbuu ku sheegayaa ragga qaar ayaa yidhi war miyaan naskii caamka ahaa lagu xambaaraynin afraaddan khaaska ee gaarka loo sheegay uun oo la odhanin way iskhasisayaanoo khaas caamkaba khaaska un baa looga jeeday maan la odhanayn lama odhanayo xaggan khaaska iyo caamku way istawkiidiyeen inta dheeraadkaana caamkaa la dheer isma takhsiisinayaan buu ku yidhi oo maxaa ka mida xadiid waxaa ka mida xadiid tirmidiga ku qoran waxa rasuulka ka sugan inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayumaa ihaabin harag alla haragga dubiqa la xoodhiyo faqad dahura daahir ayuu noqonayaa xadiidka tirmidigu wuxuu leeyahay ayumaa ihaabin ereyga ayuma miyuna ahayn aadaatu shardigii miyuuna ahayn ereyadii cumuumka keeni jiray ayuma ihaabin harag alla haraga dubiqa la megdiye la xoodhiye dhogorta laga tira iyo fuduulaadka faqad dahura daahir buu noqday harag kaste haddii la megdiyo daahir buu noqonaya xadiidkaa tirmidigu siduu warinayo kolka haraggaas maxaa soo gelaya haraggii adiga maxaa kale soo gelaya haraggii lo'da maxaa soo gelaya haraggii hee geela maxaa soo gelaya haraggii bisadaha maxaa soo gelaya haragii waraabaha maxaa soo gelaya haraggii libaaxa maxaa soo gelaya haraggii shabeelka maxaa soo gelaya dhammaan waayo waa caam dee eh, shaaficiyadu keliya waxay ka reebeen doofaarka iyo ayga culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xataa doofaarka iyo ayga halka ka saartay anu helno annagu lafdigani waa caam ayumaa ihaabin waa caam kol hadduu lafdigani caam yahay ayumaa ihaabin harag alla haragga dubiqa la xooriyo faqad dahura daahir buu noqday xataa ka ayga iyo ka doofaarka haddii la megdiyo daahir buu noqonaya dee malaha qiil baaba inoogu jiro oo yurub waxaa jira jaakeedadan laga keenay ee somaydaan arag doofaarka laga sameeyo ee idiinta ee doofaarka laga sameeyo lagu tukado uun hadday dee qowlkaa aan la qaadanin haddii la megdiyo doofaarkii daahir buu noqonaya dee nin doofaar ku tukanayuun baa tahay maogtahay maryo badan iyo kaba badan oo waxyaabo badan oo doofaarka ay ka sameeyaan baa jira oo laakiin la soo warshadeeyey oo haddii ayuma ihaabin dubiqa faqad ahura aadan qaadanin dee aad odhanaysa i tukin maayo hebel waayo doofaar buu xidhan yahay haha kugu daba tukan ma iyo ku taaban maayo aanu qoyan doofaar baad xidhan tahay wax doofaar laga sameeyey ayaad xidhan tahay waxaynu haynaa xadiidkaa cumuumkiisii soo waxaa soo harag ma soo gelayo isla waxaa jira xadiis muslimka ku qoran oo cumuumkii qayb kamida oo gaar ah rasuulku uu sugay sala allahu calayhi wasalam xadiid muslimka ku yaala rasuulku wuxuu yidhi intuu soo maray lax baktiday ayuu yidhi hallaa akhadtum ihaabaha fadabagtumuuh fantafactum bihi maxaad laxdan haragga uga saaran weydeen ood u megdin weydeen ood u intifaacsan weydeen markaasay yidhahdeen faqaaluu innahaa maytatun way baktiday waa bakti bay yidhahdeen faqaala rasuulku wuxuu yidhi innamaa xaruma akluha cunideedunbaa xaaraana baktigii haragga maad intifaacsatiin ood megdisiin kolka haddaba xadiidkan muslimku laxda gaar u soo saaray xadiidkii tirmidiguna haragoo dhan buu ka hadlay haddaba ma nidhaahna xadiidkii tirmidiga cumuumkii ku jiray ee haragoo dhan lahaa marka horeba haragga adhiguunbaa loo jeeday ma nidhaahna oo kana khasisay ma nidhaahna maya ma odhanayno cumuumka sidaasaa loogu daynayaa wuxuu ku yidhi walasaxu qowlka asaxa ah ana dikra bacda afraadi alcaami ana dikra bacdi afraadi alcaami caamka afraadiisa qayb kamida sheegidda la sheegayaa laa yukhasisu ma khasiso caamka hore ma khasiso wa ana alcaama caamkana laa yuqsaru laguma gaabiyo cala almuctaadi muctaadka laguma gaabiyo talow hadalkanna maxaa looga jeedaa wa ana alcaama laa yuqsaru cala almuctaad caamka laguma gaabinayo muctaadka baynu inta muctaadka ah laguma gaabiyo maalan haddii magaaladeenna qabadinka ama burka aynu ku cunno raashinka burka la yidhaha baynu cunnaa inagoo burka ka dheregno caadadeennuba ay tahay burka ayaa la yidhi waxaa la nahiyey can bayci acaam bijinsihi mutafaadilan waxaa la nahiyey baa la yidhi in dacaamka dacaam lagu iibiyo isagoo kala badan ee ha isla egaado haddaba nahyigaa dacaamka dacaam yaan lagu iibinin isagoo kala badan la yidhi ma nidhaahna waxaa lagu xambaaraya cala almuctaad waa burka un ma nidhaahna ilin magaaladaa burka isticmaashee burkuun baa laleeyahay yuuna kala badanine arabikidii ha kala badnaato oo haruuryary ha kala badnaado oo waxyaabihii kaloo dhani ha kala badnaado ma nidhaahna raashinada kaloo dhani ha kala badnaadaan oo muctaadka cumuumka ma ku xambaarnaa baycu acaami baycu acaam biacaam mutafaadilan ama bijinsihi mutafaadilan muctaadka ma ku xambaarnaa maya buu ku yidhi haddaba maa wara almuctaad ma ku xambaarnaa muctaadka waxa ka baxsan ma ku xambaarnaa maadaama magaaladani qabadinka ay cunto oo la yidhi acaam acaam in lagu iibiyo waa la diiday hadduu kala badan yahay ma nidhaahnaa qabadinka waa lagu iibin karaaye oo waa muctaadkeeniiye nahyigu wuxuu ku dhacaya waxaan qabadinahayn ma nidhaahnaa muctaadkana kuma xambaari karno cumuumka hayrulmuctaadkaoo maa wara almuctaadna kuma xambaari karno cumuumka sidiisuun baa loo daynayaa wa ana alcaama lafdiga caamka ah laa yuqsaru lagu gaabin maayo cala almuctaadi qowlka eh, shayga muctaadka ah lagu gaabin maayo walaa calaa maa kiina lagu gaabin maayo waraa'ahu muctaadka ka sii dambeeyey lagu gaabin maayo wa anna naxwa nahaa can bayci alqarar nahaa can bayci alqarar nebi maxamed baa nahiyey iibka qararka iyo khayaanadu ay ku jirto kaa iyo ka lamidkiihi laa yacumu cumu ma keeno qowlka asaxa ah sheekhu wuxuu ku yidhi nahaa can bayci alqarar oo kale cumuum ma keeno laakiin waxa ka soo hor jeeda qowlka odhanaya cumuum buu keenaaye nagada waa maxay talow macnaheegu waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu saxaabi war soo wariyo uu yidhaahdo nahaa can bayci lkarar una odhan eg una qaala qaala rasuullah ku odhan si toosa hadalkii rasuulka usoo gudbinin uu yidhaahdo un ana nebiya naha can bayci lkarar ama naha can bayci lkarar un saxaabigu uu yidhaah nebi maxamed baa iibka khayaanada nahiyey cumuum lagu xambaari maayo qarar kasta meel kastu yaallo lagu xambaari maayo waayo waxa dhici kara bay yidhaahdeen alfaadan inuu isagu samaystay uu fahankiisa ku samaystay ayaa muxtamil oo suurtagal ah oo waxa dhici karta nin harar sifo gaara wata uu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam wa ana naxwa nahaa can bayci lharari naha can bayci lharari iyo ka lamidka ihi laa yacumu isna cumuum ma keeno ragga qaarna cumuum buu keenayaa bay yidhaahdeen mas'ala mas'aladanna bal haddaan eegno waa caamkii iyo khaaskii unbaa weli takhsiiskii unbaa weli aynu ku jirnaaye bal hadda mas'aladanna aynu aragno jawaabu su'aali suaasha jawaabteedu jawaabka oo khayrulmustaqili aan la gooni noqonaynin an gooni noqonaynin duunahu su'aasha la'aanteed taabicun wuu raacayaa lahu su'aalka ayuu raacayaa fii cumuumihi cumuumka ku raacaya wuxuu ku yidhi waxaa dhici kara inaa su'aal inta lagu weydiiyo aad jawaab bixiso soo ma dhacdo inta su'aal lagu weydiiyo inaad jawaab bixiso haddaba su'aashu hadday tahay su'aal caam ah su waa su-aal ama su-aal khaasaba aduu su baa lagu weydiiyey caam iyo khaaskay dooni ha noqotay su baa lagu weydiiyey jawaab baad bixinaysaa jawaabka aad bixinaysa labaa loo kala qaadaa inuu yahay jawaabun mustaqilun jawaab madax bannaan oo su ka maarmaya iyo inuu yahay jawaab hayru mustaqilin aan madax bannaanayn oo su ka maarmaynin waxaa la jawaabkaasi haddii uu haddaba hayru mustaqil yahay uuna madax bannaanayn una su ka maarmaynin su-aasha ayuu taabic u noqdaa oo su-aashu hadday caam tahay isna caam buu noqon su-aashu hadday khaas tahay isna khaas buu noqon markuu khayru mustaqil yahay su-aasha ha raaco baa lagu odhanayaa cumuumka iyo iyo iyo iyo iyo khusuuskaba waxaa sugan sida xadiidku tirmidi oo kale soo qaadanaya rasuulka waxaa la weydiiyey rudabka in lagu iibiyo timir nebigu su'aal ayuu ka weydiiyey saxaabada oo wuxuu yidhi ayanqusu rudabu idaa yabisa timirta iyo rudabka ma laysku iibin karaa baa la yidhi markaasuu rasuulku yidhi rudabku ilan waa timir qoyane ma nusqaamaa markuu engego oo intii markuu qoyanaa u ahaa ma ka yaraadaa sow su-aal maaha ayanqusur rudabu idaa yabisa su-aashaa cumuuma ku jiraa arrutab mauna ahayn erey alwata cumuum baa ku jira waxay yidhaahdeen nacam jawaabtii waa nacam haddaba nacamtani cumuumkeegu su-aashii unbuu taabicu yahay rasuulku wuxuu yidhi falaa idan haddaa maya buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam falaa-idan falaa-idantaa jawaabtiiya falaa-idan falaa-idantaasi eeg ma bannaana in rudabka beec lagu iibiyo wuxuu camimayaa kulla baycin iib kaste oo lirudab u ahaaday oo bitamri timir lagu iibiyo iib kaste oo rudab la iibiyo timir lagu iibiyaa ma bannaano diinteenna dee waayo waa wixii baa kala badan waa adigo xasiid iyo arabikhiis ku iibsada arabikidan hadda halkan lagu iibinayo iyo xasiid dhilan ayaa tii waan isku iibinaya mimi sabaa tihi kiilo iyo kiilo egxasiidii kiilo arabikidii kalena kiilo may isleegaanayaan ama ii wasan ama ii miis markay xasiidani qallasho ma ka yaraanaysaa intii horey ahayd marka hore ilain biyaa ku jiro way dhanaysaa way kogaysaaye way ka yaraanaysaa waa raashin raashin lagu iibinayo tafaadul lama ogola isla egaanshaa la ogol yahay timir timir lagu iibinayo ama rudab iyo timir laisku iibinayo haddii haddaba jawaabtu ayna su'aasha ka maarmaynin taabic bay u noqotaa xagga cumuumka iyo xagga khusuuska maxaa soo hadhay haddii jawaabtu ay su-aasha ka maarmayso bal ka warrama hadday jawaabtu su-aasha ka maarmayso waxaa loo kala qaadaa jawaabku inuu akhas yahay oo uu ka khaasan yahay su'aalkii iyo inuu musaawi yahay oo uu la siman yahay iyo inuu acam yahay uu ka ballaadhan yahy uu ka guda ballaadhan yahay saddexda ayaa loo kala qaadaa marka intaa shaarica dhexdiisa su-aal intaad ku aragto jawaab la bixiyo xagga cumuumka iyo xagga khusuuska walmustaqilu buu ku yidhi kala gooni noqonaya waa jawaabka goonida noqonaya ee su-aasha ka maarmaya alakhasu ee ka khaasan muxuu ka khaasan yahay jawaabtii jawaabtiibuu jawaabka mustaqilka ee ka khaasan su-aasha jaa horta wuu bannaan yahay oo shareecada waa lagu dhex arki karaa waxa weeye jawaab khaasa ah oo mustaqil eh waa banaan yahay oo jaa'iz weeye laakiin goormay oo jaa'iz yahay in amkanad hadday suurtagal tahay ilay waa ah khaas eh macrifatulmaskuuti canhu kii layswy kii laga aamusay garashadiisu hadday suurtagal tahay inta laga aamusee jawaabtu ay ka aamustay haddii layska garanayo eeg su caama ayaa lagu weydiiyey su caamka ahayd jawaab khaasa baad bixisay maxaad bixisay jawaab khaasa baad bixisay waana mustaqil jawaabtan khaaska ihi jawaabtan khaaska ihi dee jawaabtii su waafaqsanayd qayb ka baad ka jawaabtay qayb baad ka aamustay qaybta aad ka aamustay haddii kanuun laga garanayo sharciga dhexdiisa waa jaa'iz wayna jirtaa buu ku yidhi talow maxaa tusaale u ah waxaa tusaale u ah eeg nin baa nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aalay من afdara fii ramadaan maadaa calayhi weel ilaahay rasuulkiisiiyo ninka maalin ramadaana afura maxaa dushiisa oo laga rabaa su-aashaasi waa caan caan miyayna ahayn waayo waxaa dhici karta inuu biyo uu cabay ku afuray waxaa dhici karta inuu cunto uu cunay ku afuray waxaa dhici karta inuu islaantiisii ku afuray oo islaantiisii uu tegey intuba way dhici kartaa man afdara fii nahaari ramadaan maadaa calayhi sow su-aashaasi ma aha oo lama rabo jawaabta la bixin doona inay waafaqsanaato oo ka biyaha ku afuray waxa laga rabo inaynu helo ka cuntada ku afuro waxa laga rabo inaynu helo ka xaaskiisa ku afuro waxa laga rabo inaynu helo halkii jawaabtu ay ka waafaqsanaan lahayd umbu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam tusaale ahaan man jaamaca fii nahaari ramadaana fa calayhi kafaaratun kalmudaahiri ninku hadduu islaamtiisa u tago maalin ramadaana waxa dushiisa a kafaaro tii dhihaarka oo kale ah kafaaratu dihaar qoortii la xoraynayey iyo lixdankii maalmood ee la soomayey ee labadii bilood ee la soomayey iyo lixdankii miskiin ee la quudinayey iyo dee kafaaradii laga rabay ninka islaantiisa u taga maalin ramadaana kafaaradii ayaa dushiisa ah haddaba jawaabtan bal hadda la soco jawaabtu ma nin kastoo afura ayay ayay warkiisa keentay mise ka islaanta ku afuro oo qura ayay jawaabtu keentay ka islaanta ku afuro oo qura kii biyaha cabay lagama jawaabin kii cuntada cunay ramadaanta lagama jawaabin kii islaanta u tegey unbaa laga jawaabay kolka waad aragtaayoo suaa jawaabtii way ka khaasan tahay su haddana waxa laga garanayaa jawaabta inta maskuutu canhuga ah isla halkanaa laga garanaya oo waxaa la fahmay ninku hadduu biyo ku afuro ama uu cunto ku afuro si muuqata iyo si qarsoonba hadduu u afuro inaan lagu lahayn kafaaradii cuslayde in qalle lagu leeyahay baa halkan laga qaadanaya wuxuu ku yidhi walmustaqilu waljawaabu jawaabka almustaqilu istiqlaalaya ee gooni noqonaya ee keligii istaagaya oo keligiis eebuu isku taagaya ayuu mustaqil u yahay deeman jaamaca fii nahaari ramadaana fa facalayhi kafaaratun kalmudaahiri sideedanayna su-aal u baahnaynba waa mustaqil walmustaqilu jawaabka mustaqilka ah al-akhasu ee ka khaasan su-aasha jaa'izun waa bannaan yahay in amkanad hadday suurtagal tahay macrifatu lmaskuuti canhu maskuutu canhuga gerashadiisu inta laga aamusay gerashadeedu hadday bannaan tahay waa markuu akhas yahay jawaabku maxaa inoo dhiman hadduu musaawi yuhuu su-aasha la siman yahay iyo hadduu acam yahay uu ka caamsan yahay labadaasaa inoo dhiman walmusaawiika musaawiga ah ee la siman su-aasha iyo jawaabtu way siman yihiin waadixun wuuba iska cad yahay oo isagu waa sax oo talow musaawigu waa maxay waxa weeye nin baa yidhi ma calaa man jaamaca fii eh, nahaari ramadaan ninka islaantiisa u taga maalin ramadaana maxaa laga rabaa jawaabtii waxay noqotay man jaamaca fii nahaari ramadaan fa calayhi kafaaratun kadihaar dee way isleeyihiin waa arin jiro weeye kii jawaabku uu caamsanaabaa inoo dhiman jawaabkiibaa caam noqday haddaba jawaabku hadduu caam noqdo waa mas'alo la yaqaan wal qowlka asaxa ah anna alcaama caamka calaa sababin sabab ku dul sugnaaday sababka oo khaasin khaas ah muctabarun waa la qiimay qiimayni cumuumuhu cumuumkiisa khusuuska sababka lama eegayo khusuuska sababka lama eegayo kelmaddani waa kelmad aad iyo aad u caan ah oo inta badan culimada tafsiirku ay isticmaalaan ma maqasheen alcibra bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aayaduhu markay soo degaan waxaa la yidhaha alcibratu cibradu waa bicumuumi lafdi lafdiga caamnimadiisaa la eegayaa laa bikhusuusi sabab sababta uu ku soo degay khaasnimadeeda lama eegayo haddaba waxa lagu leeyahay haddaad aragto nas caam ah aayad iyo xadiis caam ah oo uu sabab u yahay sabab khaasa leh sabab khaasa ayuu ku soo arooray ma sababtaynu eegnaa oo khusuuskaynu ka dhignaa mise lafdigaynu eegnaa oo cumuumkaynu qaadanaa midkaynu yeellaa marka maxaa ma sababtaa la eegi khusuuska mise cumuumka cumuumka bu sheekhu ina yidhi talow maxaa tusaale u ah waxa tusaale u ah nin la odhan jiray safwaan ibni umaya ayuu nin kale go ka xaday nin kalea go ka xaday safwaan ibnu umaya go laga xaday welibana nin baa xaday oo talow inuu nin xaday iyo inay gabadhi xadday maxaa lagu garanaya waxaa lagu garanayaa meeshu waa khazawaad oo waxa weeye waa meel rag mooye joogin waa meel rag joogo ayaa gu-iisii lagu waayo oo eryadaba dumar ayna lahayn maxaa iska cad markaa ninka wax laga xaday waa safwaan waxa laga xadayna waa go saw go lama xado nin ma xadin nin baa xaday ilaahay baa soo dejiyey aayaddan qur'aanka ah wasaariqu ninka tuuga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugada ah faqdacuu ka gooya aydiyahumaa gacmaha ka jarjara haddaba tuuggii eeg sababta aayaddani ku soo degtay waa sabab khaasa oo waa gu'ii safwaane laxaday laakiin lafdi sidaa lafdigu uu u soo arooray waa lafdi caam ah welibana waxaynu haynaa qariino cumuumka ina tusinaysa oo wasaariqu qura haddii lagu dayn lahaa qariino cumuumka ina tusinaysaa ma joogtaa la odhan lahaa wasaariqatudan ayaa cumuumkii in umum looga jeedo wasaaria ilan gabadhiba meesha ma oogline wasaariqu waa mufrad alla geliyey wasaariqatuna waa mufrado alla geliyey cumuum baa looga jeedaa nin kastoo tuuga iyo gabadh kastoo tuuga ah gacanta hala gooyo alcibra bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cumuumkaa la eegayaa halkaa qariina taalla cumuumka in loo jeedo ina tusinaysa hadayna oolin qariina bal warama warrama qariino ina tusaysaama hadayna oolin waxa weeyaan xadiidkii tirmidiga iyo kayrkii ku qornaa xadiidu abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canhu nebi maxamed su-aal baa la weydiiye waxaa la yidhi yaa rasuula allah annatawada'u min bi'ri bidaaca ceelkii bi'ri bidaaca la odhan jiray ma ku weysaysanaa su-aal baa rasuulka sii daba taal waa la sii sharxay waxaa la yidhi wahiya bi'run waa ceel yulqaa fiihaa lagu tuuro alxuyad waluxuumu alkilaabi wannasn xaydka maryaha xaydka leh iyo hilibka ayda iyo waxyaabaha qurunka ee uraya ayaa ceelka lagu guraa baa la yidhi haddaba ceelkaa biyihiisa maku weysaysanaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina almaaa biyaha tahuurun waa daahir laa yunajisuhu ma nijaaseeyo shayun shayun waa cumuum waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum shayna ma nijaaseeyo haddaba shaygan ma waxaa looga jeedaa talow wixii lasoo sheegay eh, maryihii caadada lahaa iyo hilibkii ayga iyo mise waa wixii la sheegay iyo waxaan la sheeginba intuba waa suurtagal oo dee qariino ma hayno haddana cumuum eeg lafdigani waa lafdi caam ah sababtuu ku soo arorina waa su'aasha abiri budaaca way ceelka abiri budaaca su'aasha ah. kolka al-ibra bi umumi lafdi la bi khususi sabab wal asahu qawlka asaha an ah, al-aam aamka ala sababin sabab ku dul sugnaaday sababka oo khaasin khaas ah mu'tabarun waxa loo qiimeyn umuumuhu umumkiisa ayaa loo qiimeyn oo umumkiisa hal la eego ayaa la oranaya wa anna surata sababi qad'iyya wa anna sababta haddaba saw cumuumkii hala eegmayna wasaariqu wasaariqa wa anna suurata sababi sababta suuradeedu sabab saw sababta saw aayadan caamka ah, sabab uma iman sababtaa suuradeedu qadciyatu dukhuul inay soo gelaysa aayad waa arin qadci ah oo yaqiin ah weeye falaa tukhasu laguma khasisi karo bilijtihaadi ijtihaad ragga qaar baa qalabmeeye daniyaha laga dhigo daniyaha laga dhiga bay leeyihin oo ijtihaadka lagu khasisi karo wayaqrubu minhaa waxaa tan u dhow arrinkan arrin kale u dhow baan keenayaa buu yidhi khaasun baa u dhow nas khaasa waa aayad khaasa oo fil qur'aani qur'aanka ku dhex jira waa aayad khaasa oo qur'aanka ku jirta talaahu waxaa ku xiga oo raacay xagga soo degidda maaha waa xagga isku aqoridda talaahu waxa raacay fi rasmi xagga qoridda waxa raacay caamun nas kaloo caam ah ayaa raacay limunaasabatin munaasabad darteed buu u raacay wuxuu yidhi laba aayadood baa qur'aanka aynu ku aragnay labada aayadood midi waa khaas midina waa caam xagga labada aayadood ay iskaga xigaanna waa xagga rasmulqur'aanka iyo qoridda e xagga nusuulka iyo sababu nusuulka ma aha maxaa laga yeelaya ka arrinkan uu dhow yahay oo maxaa ka mida talow ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi yuhuudda kiyoo laga hadlayo alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab miyaydaan ogeyn kuwa nasiib loogu daray kitaabka in wax laga baro waa kutubtii hore ahlu kitaabka lagu soo dejiyey yu'minuuna biljibti wadaaquud haddana sanamyaga iyo sanamyada iyo bay caabudayaan waa kuwii ah, kitaabadii hore la baray haddana sanamyada iyo shirkiga iyo balaayada unbay ku dhex jiraan buu rabbi leeyahay wa yaquuluun waxay ku odhanayaan liladiina kafaruu gaaladana haaulaa'i kuwan ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey moxamed sabiilan jidahaan waxay odhanayaan markay mushrikiinta u tagaan mushrikiintanaa ka saxan kuwa nebi maxamed la socda kolkaa waxay ku soo degtay kacbulaxbaar niman uu hogaaminayey dagaalkii beder markuu dhacay dagaalkii beder baa dhacay niman badan oo gaalo oo mushrikiintii carbeeda ayaa la laayey markii la laayey buu kacbul axbaar nin la odhan jiray oo yuhuudi ahaay oo dee madaxdooda ah ahaa iyo rag badan oo odayaal oo yuhuuda ah israacay oo diinihii hore yaqaanay ma kay tegeen waana gabayaa reer makaad bay soo tirtirsiyeen markaasay yidhahdeen aaway madaxdiinii aaway ganacsatadiinii aaway dadkiinnii muuqday maxaad maxamed iyo inta afartan yar yar maad ka soo aarsatiin bay yidhahdeen waa sidee markaasay reer makaad su-aal hoos dhigeenoo waxay yidhahdeen war niman yahow idinkaaba diinihii hore yaqaanee bal horta ma annagaa saxan haddaanu nahay mushrikiintii maka ma annagaa saxan haddaanu nahay ree maka mise maxamed baa naga saxan bal nasaxa idinka addiimaha hore yaqaanee markaasay u jawaabeen jawaabeenoo waxay yidhaahdeen haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila idinkaa ka saxan bay yidhaahdeen muxamed muxamed muxuu yahay iyo intan raacdayba baadil bay ku dul sugan yihiin haddaba nimankaasi ammaano ayay qariyeen ilaahay diinta uu ku sheegay diimihii hore inay dadka u caddeeyaan nebi maxamed tilmaantiisa inay caddeeyaan baa la amray tilmaantii ayay qariyeene aaseen saw tilmaantii mayna qarinin aayad kaloo waxaa jirta aayaddaa ka dambaysa oo xagga sababu soo degidda lix sana dhexeeyey lix sano laakiin qur'aanka markii la qorayay bay isku xigaan aayad kaloo lix sana ay u udhexaysay ayaa jirtoo rabbi uu ku yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tu-adduu inaad gudatiin alamaanaad amaanooyinka oo dhan ilaa ahliha ehelkeega aad u gudatiin ammaanada ehelkeega loo gudanayo maxaa ka mid a nebi maxamed tilmaantiisu waa ammaano laynagu aaminay kolkaa waa inaan gudanno ammaano kaloo nin kaloo maal kuu dhiibtay hadduu jirana waa ammaano lagugu aaminay waa inaad gudato aayaddan dambe waa caam aayadda horena waa khaas wayna isku xigaan taa ayuu ka hadlayaa wayaqrubu waxa u dhow minhaa mas'aladaa khaasun aayad khaas oo filqur'aani qur'aanka ku sugan oo talaahu uu raacay fi rasmi xagga rasmiga iyo qoraalka caamun nas caama ayaa raacay limunaasabatin munaasabad darteed ayuu u raacay in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam